العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد intaana cashirka bilaabin cashirka xalay uu adkaa miyaan ku celina mise waan ka soconnaa ya mukhtaar haye waay cashirkan waa kii labaatan iyo sideedaad ee ka mid ah kitaabu الnikaax qismu الطalaaq waxaan ku soo jiray qismiga tacliiqaadka faslun في lishaarati ila alcadadi wa anwaaci min altacliiq wuxuu fasal yahay midaarid iyo farfiiqid midaaro la ishaaray tiradii dalaqaadkii inuu wax ku furmayo iyo in kale iyo waxyaabo kaloo lamid ah oo tacaaliiqda ka mid ah qaala idaa qaala hadduu yidhaahdo anti taaliqu waad furan tahay gabadhyah wa ashaara xaggana uu fiiqo biasbucayn laba farood buu saa u taagay gabadhya waad furan tahay buu laba faroodna waa taagay sidaa maalan aw alaain saddex buu taagoo sidaasuu yidhi lam yaqac dhici maaya cadadun tira dhici mayso tira ma dhacayso wax ka badan hal wax waaxid ka badan ma dhachayo wey alaaqii u ilaaqay afkiisa ka soo baxay umbaa la qaban kaasna aqaluhu waxaa lagu xambaari hal dalqo farihi uu taagay ayagu dib baa loogu noqon ilaa biniyati niy mooye markuu faraha taagahayay haduu qalbiga ku haya saddex aad ku furtid saddex faroodna uu taagay saddex baa dhici markuu labada farood taagay haduu niyada ku hayay muxuu ahaayey saddex aad ku furtid ama laba aad ku furtid marka haday niyadu iyo ishaarada faraha iswaafaqaan markaa un wey amaa muطlaqu اlishaara waxba kuma dhaco lam yaqa cadadun tira dhici mayso ilaa biniyatin cinda qowlihi anti aaliqu anti aaliqun lafdiga markuu tuurayo waa inay niyo la xidhiidsato saasay u jeeda maxaa yeele annagu waxaan idhaa alaaqu wuxuu ku tacalluqaa imaa bilafdin oo asalah aw biniya ayib amaa ishaaradu hadda iyadu lafdi ma aha laa siyamaa alishaaratu min anaaiq ishaara min annaaiq ka imanaysa waad soo marteen ayib inayn soconaynin ishaarat lakhrasun baa laysku oga fain qaala hadduu yidhaahdo maca daalika taa maceeda farataagidda maceedi ayuu hakadaa ku daray anti aaliqun wuxuu idhi hakadaa sidaasaad furan tahay wey macnaheedu anti aaliqun hakada haddaad tidhaahdo saasaad furan tahay wey marka ishaaradii hadal baa raacay weliba ishaarada xoojinayo fain qaala hadduu yidhahda maca daalika ay maca alishaarati ishaarada la jirankeeda hakadaa hadduu ku daro alaqad ama ulliqad waxaa la furayaa fii asbucayn labadii wa fii alaain saddex markuu taagayna alaaan saddex bay furmaysaa lanna ishaarada la ishaaro cadadka la ishaaro hakadana la raaciyo shaaric wuxuu ka soo qaaday ka nudqi wa ka lafdi xadiidkii fi saxiixayn baana loo deliishadaa xadiid abi hurayra iyo ibni cumarba inuu nabigu uri sal slm bishu waxay noqon kartaa labaatan ama soddon intuna uu ku ishaaray farihiisa iyo gacmihiisa uu ku ishaaray marka bayaan iyo tasriix ayay noqonaysaa xadiidkii bukhaari ibn cumar khaarija saxiixaynna uu ku yimaada min xadiid abi hurera isagoo <clears throat> markaas saasoo kale ah fain qaala hadduu yidhaahdo wadaadkii aradtu waxaan oola jeeday bilishaarati midaridi fi suurati اalaa alasbic saddexda farood markuu taagay buu ka hadlahaya saddex faroodoo uu sidaa yidhi ama uu sidaa yidhi ee saddexda taagay yo wuxuu yidhi waxaan oga jeeday inta laaban inta laaban fain qaala hadduu yidhahdo aradtu bilishaara ishaarada waxaan ka waday almaqbuudatayni labada farood ee laaban baan ka waday inaan wax ku furee kuwa taagan maanan u jeedin sudiqa biyamiinihi dhaartiisa loogu rumay aradtu bilishaarati ay fii suurati alaa wey markuu saddexda taaga baa laga hadlahaya maalan de wuxuu yihi anta aaliqun hakadaa buu markaasaa la yidhi saddex baa dhacda ah suulka iyo farta laaban baan u jeeday buui waa maxay labaan ku furay baan u jeeday buui sudiqa biyamiinihi dheertiisa loogu rumay maxaa lafdigu gacanta ninka wuu wada taagay ee inagunbaa saddexdaa fiifiiqan ee taagan u qaadanay inuu u jeedo waxaa dhici karta labadu guntay inuu u jeedo mar hadduu asagu ay lafdigu muxtamil yahay niyadiisina uhi saasaan u jeeday waa loogu rumayn sudiqa biyamiini dhaartun xaggee ka timid waa mutahamo daahirku khilaafsan yahay mar hadduu mudaca caleyh yahay dhaar baa laga rabaawo walow qaala hadduu yidhahda cabdun addoon yaa wuxuu idhi idaa mitu haddaan dhinto idaa maata sayidii sayidkaygu markuu dhinto fa anti aaliqun alqatayni gabadh yahay labaad furan tahay buui horana waynu soo mar ra'yujumhuur in adoonku laba dalqoodbasaba uu leh isagoo addoona wuxuu ku yidhi xaaskiisii haduu sayidkaygu dhinto laba dalqood baad furanta warkiisi garana wa qaala sayiduhu sayidkiisi kiilahaba isaguna wuxuu yidhi idaa mitu markaan geeriyoodo fa anta addoonow xurun baata sayidkana wuxuu ihi markaan geeriyo adigu xor baata asna wuxuu ihi sayidkaygu markuu dhinto labaad furan tahay gabadhya fa cataqa waa xoroobay sayidkii bihi bilmowti buu ku xoroobay facataqa cafwan facataqa waxaa xoroobay addoonkii bihi bilmowt geeridii ayuu ku xoroobay bian kharaja min aلثulu aw ajaazat اlwaraha hadi wuxuun geeridu ku xoroobi karaa in maalan uu uludkii maalka noqday ee uu xaq u lahaa meydku inuu dardaarmo cinda mowtihi ama wuuba ka badnaay warasadii baa bannaysay calaa madhabina wa madhabi bacdi ahli اlcilm bian kharaja min aulu saddex adoon bay ahaayeen asaga ku hagaaga maalan ayb ama lix bay ahaayeen labadii soo baxdaybu mid noqday ama uuba ulud mama dhannayn uu ka badnaa ulude warasadii waxay dheheen aabbahaano dardaarankiisii ha ku fulay ha layska daayo fal falasaxu waxa weeye hadaba maxaa isqabta geeridii sayidka laba xugun baa iskugu timid islaam furmaysa laba dalqadood iyo addoonkii dalqadaha lahaa oo xoroobaya marka annaga shaaficiyan waxaan leenahay labadaa xaqeebaa la hormarin dalaaq iyo cidqibaa isqabtae keen ka hormaraynaa waxaanu idhi waxaa lagu hormari cidqiga sharcigu inta badan waa qooransadaa waa huwan qaltaaga xoraynta nin xoolaba ka naxay lix adoon oo xoreeyey yuu nabigu intuu aad u canaantay oo weliba yidhi haddaan ogaan lahaa kumaba tukadeen yuu haddana dib ogu noqday hawshii warasadii dardaarankii oo kala tuuray labana ka xoreeyey inta kale la yidhi addoommaati marka cidqu waxaa weeye geed gaaban iyo geed dheerba waa u maraa fal asaxu haddaba waxaa weeye annahu laa taxrumu masaa'ilkan marka waa masaa'il ku dhaliyo wey wadaadkii ibn xadaad maxamed ibn axmed ibn xamed alkitaani alkinaani almasri oo musiibada ahaa kitaab yaro wuxuu leeyahay laba boqoloo beej ka badnayn oo loo yaqaan almasaa'il muwalladaat masaa'il muwalladaat qaadi buu ahaa masar buu fadhiyey nin faqiiho mutabaxirana waa ahaa marka masaa'il nawaasila ku yimid xilliguu qaadiga ah xaggana muftiga ah kadibna shaafici usuushiisoo dhanbu buu intuu dabagalay oo xagga ka rogay oo baadhay oo isku celiyey oo isku jabiyey oo majoojiyey wuxuu ka soo saaray masaa'il kulligood wada dhuungal oo musiibo ah markuu arkay in lagu rafaaday wuxuu u bixiyey almasaa'il almuwaladaat waa takhriijaat min usuul shaafici tafriicaat daqaa'iq weeye kitaabkiisa marka furuuc ibn xadaad waa la yidhahdaa alfuruuc almuwaladaat waa la yidhahdaa hadda laakiin waxaa lagu taxaqiijaa almasaa'il almuwaladaat laakiin welina iyagoon la daabicin baa ogaa ayib wadaad baa doctoora ku qaatay jaamacata um lqura marka marka furuucdiisii weye furuucdii kutubtaa ku sheegay waa min asaab wuju asaab wujuh way saddex boqol iyo afartanka meelahaas ayuu geriyo marka isagaa iskale uruudan furuucdan isagaa iskale marka falasaxu waxaa weye annahaa weynaydaas laa taxrumu xaaraam noqon mayso xurmada waa maxadda loo jeedo waa xurmadii u baahnayd muxallil xataa tankixa zawjan hayrahu u baahnayd bal lahu zawjka waxaa u ahaaday alrajcatu noqosho fi lcidda ciddada gudaheeda islaanta wuu ku noqon karaa waxaa kaloo u bannaan wa tajdiidun nikaaxa inuu cusboonaysto bacda alcidda qabla zawjin zawj kale hortii bimacnaa mar hadday kulmeen geeridii cafwan xorayntii iyo talaaqa ay furme ay kulmeen waxaan leenahay horta addoonkaa hor xoroobahaya addoonku markuu saa u horxoroobana labada dalqood baa islaanta ku dhacahaya laba dalqood markay ku dhacaanna islaanta cidday bilaabi hadday ciddo bilowdo ninka hadda waa xore maxaa u haray alaqaadkiisa dalqad baa u hadhay ciddada ku jirta hadduu soo gaadho lahu rajcatu fi lcidda haday ciddadii dhamaato welina aysan guursanna wa tajdiidu الnikaaxi bacda alcidda qabla zawjin soo iskama caddo waa intaa culays ma laha waa iska roonta un khilaafku waxaa weeye maadaama ay mar ku beegmeen cidqiga iyo طalaaqii maxaad u hormariseen xidiga waxaan u waan sheegnay maadkaas ayb walow naadaa ixdaa zawjatayhi labadiisii xaas mid ka ah hadduu u dhawaaqo faajaabathu اlukhraa tii kalen loo soconin baaba hoo way baari ahayd waxay tihi marxaban sheekh iyo labeykay tihi iyo iyo haagacaliyt way soo bood ayadana looma jeedinba ayb tu ay saaka murmano isku dhaceen buu rabay inuu u gurdumiyo <laughs> waarkeeda meesha dhaafiyo walow naada hadduu u dhawaaqay ixdaa zawjatayhi labadiisa xaas mid ka miduu u dhawaaqay fa ajaabathu waxaa ajibto hoo tidhi alukhraa tii kale faqaala wuxuu ihi mahoobaa tidhi ha anti taaliqun bur waad furanta wa huwa yadunuhaa isagoo moodaya almunaadaata tii loo jeeda horaan buu u dhawaaqay isagoo moodahay lam tuallaq la furi maayo lam tuallaq ilmunaadaatu tii loo dhawaaqay furmi ee ilaahay xabadda ka leexiyey ma furmin yaa furmaysa tii baariyadda ahayd ee raalliyada ahayd baa furmaysa watuطallaqu اlmujiibatu fi اlasxi tii ajibtay baa furmaysaa lagu ayib qaacidadu eh, farcan waa min eh, furuucda qaacidadii dhowrka hore inu soo marray ahaa eh, ma kaana sariixan fii baabihi wawajada nafaadan fii mawduucihi lam yasir kanaayatan fii hayrihi ayib maxaa yeele alaaq waxaan leenahay lafdu alaaq buu ninkan isticmaalay waa sariixun fii baabihi min saraaix alaaq aalaaq wاlfaraaq wاsarax waa inagii soo maray ayb maxal uu ku fulana wuu helaya oo wajada nafaadan fii mowduucihi oo haweeney maxaliye ah oo wilaaye uu ku leeya ninku oo cismadiisa ku jirtaa la helay marka dhihi anti طaaliqun waa kinaaya oo wuxuu u jeedaa wuxuu ku dhachayaa tii horaanba loo jeeday dhihi mayno tan hadda uu la khadaabay oo toos oola hadlay anti طaaliqun uu yidhina hadalku kuma socdee kinaayu noqon haya wain kaana sariixan cala almujiiba ayib ha noqdee laakiin waa kinaaya lilmunaadaa dhihi mayna waxaan leenahay maxal behelay waana sariix wuu ku fulahayaa tii ajiibtay ee hoo iyo labeeg tidhi ku dhacaya alaaqu ila saxadaynu qabso halkaasay marka ka baxaysa maxaan loo furay lam tualiq almunaadaatu waxaan loo furay lanahu lam yukhaaibha xaqiiqatan baan leenahay lamuuse hadlaysi toosa ayb lam yukhaaibha oo xaggee anti aaliqun markuu yidhi yuu la hadlay khitaabkii ku wajahaya midda tiri labeeg mujiibadu ku wajahaya danigiisa walaa cibrata bidannin baana khaauhu dani inuu gef yahay u cadadayn waba laga soo qaadi maayo danigaad waxba kama jiraan warsahamaanam caku wax kaa dhaco kugu dhacaa jira ka dhegaysan mayno calaa calkiisaay hantaaticiisa waxaan leenahay gabadha ma toos ma ula hadashahaa furanta asaxu sidaas laakiin muqaabilku wuxuu leeya maya muqaabilku wuxuu ma furmayso waxaa furmaysa hee tii loo jeeday ee loo dhawaaqay marka horeba ee dhakatee gabatay taasaa furmi dalaaqu hunaana waa kinaayo waxaana lagu awilhayaa niyada halkaasuu asagu muqaabilku marhayo aan iskaga tagno walow callaqa hadduu ku xidho callaqa alaaqa alaaqii buu ku xidhay biakli rumaanatin rumaano cunideed wacalaqa wuxuu kaloo ku xidha dalaaqa haddana binisfin nisfi rumaanatin rumaan niski kala barhkii faakada haweeneyda waxay cuntay rumaanatan fatalqataani bay furmaysa wuxuu yidhi haddaad rumaan cunto waad furan tahay oo haddaad niski niski barhkii cuntona waad furan tahay buui uma ma isticmaalayo waa in wow u isticmaalo si wixii loo jamciyo ayib saas darteed buu sheekhu wow kuu isticmaalay uma meesha uusan kuu kenin wuxuu yidhi haddaad cunto rumaan rumaanka waa taqaanaan hadda meelahan lagu iibiyaa waa bahal kuuso intan la ego guduudan wey hadda ka horna manhaajka markaynu maraynay kitaab ulbayc waynu keennay aan maynhayaa gudahan wuxuu ku leeyahay midho yanyano saa u daatu leh waa aragteen wuxuu yidhi haddaad rumaan cuntoba waad furan tahay waa xabad rumaana ah rumaana dee waad ujeedaa mufrad weeye <clears throat> marka <clears throat> taabaa la marka xabad rumaana haddaad cunto waad furan tahay haddaad kala barhkeed cuntona waad furan tahay labo isku qabtay xabadan bay marka ka lacday xabad rumaanay cuntay oo gabadha quwaxday fatalqatan labay furmaysa maxaa la waxaan leenahay xaqiiqadii ahayd laba xaqiiqa meesha taalla aklu nisfin iyo aklu rumaana rumaan cuniddii iyo barhkii cuniddii waxay ku wadax jiraan xabadda halka xabbay cuntay ninkii laba xabad cunay badhna waa cunay soo maaha ninkii buux cunay badhna cun marka waa sidaa ayb faطalqataani baa dhacaysa labada sifa waa la helay weeye annisfiya iyo iyo kuliyadii xabadii rumaan waa la helay marka waa furbaysa wuxuu sheekhu hadda rabaa inuu kala qaado u gudbo walxalifu biاطalaaqi maa tacalaqa bihi xadfun aw mancun aw taxqiiqu khabari ayuu sheekhu hadda ka wuxuu rabaa inuu kala qaado alfarqu bayn alxalif biاطalaaq wa bayn tacliiq tacliiqa maxdiga ah tacliiqa maxdiga ee sifa iyo shardi aad dalaaqa ku xidho inaad dalaaqa ku dhaarato laba baab inay kale yihiin buu inoo sheegaya markaad ku dhaaranayso tacliiq cafwan atacliiq bialaaq waxaa ku soo marteen in ruuxa mucalliqa uu qasdahayo iiqaaca iyo wuquucaba in alaaqii uu rido islaantana uu ku dhaco intuba uu qasdahayaa sifadaasuuna sugahayaa inta badanna wuxuu tacliiqu alaaq ku yimaadaa waxaan adiga dan wax kaaga ahayn oon aan kuu danqanaynin oo islaanta furideeda aysan dhibaynin adaguna aan waxba kuu celinayn baad ku xidhi waxaa tii guriga haddaad gasho gurigu maxaa kaga lawshi iska taagan yahay albaabka albaabka haddaad gasho baad furanta kaa waa tacliiqu talaaq markii la helo dukhuulba gabadha way furmaysa leanna waxaad u qasaday iiqaacu talaaq iyo wuquuciisiba waxaadna ku xidhay sifo ama shardi aan dan ka lahayn islaanta ama ha kaa furanto ama ha kuu joogto ama meeshu ha gasha ama ka baxdo inta badan saasa lagu yaqaana ama alxalif bialaaq waxaa weeye waa markaad inta badan ku dhaarato ama alaaqa aad ku xidha aad leed hebelow maanta haddaad ila hadli weydo xilay alaaqan baan ku idhi waxaad hebel inuu dhi aan kula hadlahayaaye war maxaa kugu dhacm waalanta qaab baaba labada hadlaayo maxaad islaanta ka doontay kaa dhaar baa la yidhaha isagu waa alxalif bialaaq saddex buuna noqdaa inaad wax ku caraabin xafi midna uu kugu sheegahayaa iyo inaad wax ku celin ood wax ku diidi iyo in wax lagaa rumaysan waaye aada oogu dhaar in lagu rumaysto ayib war waxaad sheegta xilahyo dalaqan ba inaan soo arkay remiga hawsha ku badan waliba marka intay hawl isku qabto laga dhegeysan waayo waa wax kalama yaqaanaan ayib qolyahan eh, reer hiiraan waxay xoog iyo xaniinyaa ku leeyihin iyagu markay dharanhayaan haween ma yaqaanaan iyo xilaan ma yaqaanaan xoog iyo ku leeyihin marka nin walba waxaa u darane qolyahan shuxaamn reer macalin gabdhaha geel bay ka bixin jireenoo aafay ku haysaan u malayno ayagu markaa <laughs> in yar laysqabtaba waxay aadahayaan xeray dalaaqan iyo sagaalkii ah, mxuu saddex aan qabay sagaalkooda wax iga taybu ku le haduu saddex waan qabo waalxalifu bialaaq dalaaqku dhaarashadii maa weeye tacallaqa bihi uu ku xidhmay xadun caraabin boorin tirtirsiin ayib waa maxay hebel haddaad maanta dhaqaaqi weyd ood hebel saa yeeli waydo amaad aabba waxa u qaban weydo ah, baad dhakici waxaa iga furantahay baad dhihi marka waa xad waxaa rabta inuu dhaqaaqo salka iska maro leannu ma rabo islaantu inay kaa uu dumo xadun aw mancun baa ku xidhan waxaad dhihi islaanya haddaad gurigaas mar damba ka baxdo wareegaadii baa batay dhegxumadaadii baa isoo gaadhay carruurtii baad baylisay maalin damba haddaan maqlaado mee heblo taagan maxaad u jeedaa islaantu gurigeeda ha fadhido iyaysan dhaqaaqin adna haddee furitaanka ma rabto adna ma jeclin inaad furto ee waxay kaa tahay waa jawharad nafiso qiimo badanee guriga ha ku fadhido kaa marka waa xalifun bialaaq ee ma aha tacliiq bialaaq ma aha aw mancun aw taxqiiqu khabarin war hirgelintii khabar baad hirgelinaysaa oo aad xaqiijinayso aahib marka waxaadna rabtaa in laguu rumeeyo on lagu beeninin oon baasha lagugu tuurin haddaba mar hadduu saa kugu kala qaaday kuu sheegay alxalif bialaaq wuxuu yidhi haddaba faidaa qaala hadduu yidhaahdo wuxuu yidhi ninkii in xalaftu haddaan ku dhaarto bialaaqin furitaan heblay haddaan ku dhaarto fa anti aaliqun waad furan tahay buui ku dhaarta waa maxay waa hadduu lema tacliiqu alaaqin bixain aw mancin aw taxqiiqi khabarin uma qaala haddana wuxuu yidhi in lam takhrujii haddaadan bixin fa anti aaliqun abu israaciil wuxuu yidhi haddaan ku dhaarto furitaan waad furanta haddana wuxuu yidhi haddaadan bixinna waad furan tahay aw wuxuu yidhi in kharajti haddaad baxdo in kharajti haddaad baxdo aw in lam yakun اlأmru kamaa qultu ama kamaa qulti faanti طaaliqun waqaca almucallaqu biاlxalifi wayaقacu اlآakharu in wujidat sifatuhu sifatuhu ayb saddexdii suure haddaad soo marteene xafi iyo manci iyo taxqiiq khabar ba midna kugu keenay ayb in lam takhruji waa kee waa xaigii xaigii wuu caraabinaya hadaadan bixin ayb in kharajti haddaad baxda waad furan tahayna waa mancigii aw in lam yakun ilmru warku hadduusan ahayn kamaa qulti saad sheegtay kamaa qultiba ani dhigan dhiba ma laha aan isku mid war sheegtay hebel maanta waxay tii dhimay wuxuu warkii haddaad hebel uu badqaba maanta uu saad sheegto uu noqon waaye waad furanta fa anti aaliqun buu khabar idan laba meelood baa taalla wuxuu yidhi haddaan dalaaq ku dhaarto waad furanta haddaad bixi weydo waad furanta haddaad baxdo waad furanta warkaad sheegtay hadduu run noqon waayona waad furanta waqaca alaaqu lmucallaqu bilxalfi fi lxaal wey horta dhaar waa la helay dhaar waa la helay marka meeshu wuxuu iskugu jiraa wuxuu ninku isku daray alxalifu biاطalaaq iyo wuxuu isku daray taliiq biاطalaaq maxaa yeelay tacliiqa biطalaaqi qudhigiisa ayaa wuxuu yahay dhan marka laga alxalifu bialaaqaan rabaa alxalifu bialaaqa qudhigiisa wuxuu marka la fiiriyo tacliiqii buu dhan ka shabahaa ayb tacliiqii maxdigaa buu dhan ka shabaha marka gabadhu laba goor bay furmi dhan waay ku furmi waaa la helay xalifun bialaaq meesha waxaa ku jira xadi iyo manci iyo taxqiiqu khabar oo lagu dhaartay oo saa haddaad yeesho saa hadday noqon weydo saa haddaad yeeli weydo baa meesha taalla marka dhankaa waa xalif bialaaq waqaca alaaqu lmucallaqu bilxalifi waa dhacay fi lxaal baa loo jeeda taas waa masalo kale dhaarta hadda laga hadlahayo ma aha dhaartii wallaahi bilaahi tallaahi ahayd ee lagu kala baxaayay qadiha iyo marka baabulqadaa la joogo waxaa weeye midaan mid hoosgeeya wey yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquudi uxilat lakum iyo bimaa caqadtum اlaymaana caqdi baa yimiinta laga qaaday xaggana oofiya la yihi saxaabadu cidqiga wax lagu xidhay iyo nadarka wax lagu xidhay iyo alaaqa wax lagu xidhayba waxay mariyaan sidii dhaar bay ka soo qaadaan xagga fulida iyo fulid la'aanta laakiin xagga kafaaratu yamiin shuqulkuma laha laba marka intaasaa looga jeedaa ayib ninka dhaarta soo dhaarta maxaa ka dhexeeya alxalif bialaaq iyo dhaarta cad ka dhexeeya saddex baad samayn wallaahi hebelu saa haddaad yeeli weydo inayna issalaameynin waa maay maxaa weeye waa xai xai waxaa tihi wallaahi haddaad daacad iigu iman weydo waan muxuu ahaaye kala dhimanayna waa xai waxaad tidhi haddaad waxaa samayso wallaahi bilaahi tallaahi baana mar dambe kula hadlayno waa manci waxbaad sheegtay ma jira wallaahi bilahi tallahi sidaa taa tidhi maxaad samaysay taxqiiqu khabar baa dhaartii intaasay noqota sideeduba dalaaqina nooc intaasuu isna noqda alxalif bialaaq halkaasay iskaga shabbaheen salafku ma fahamta shee maxamed halkaas iskaga shabahaya intaan bay ka rabaan ma aha inay leeyihiin kafaaratoyin baa ka laazim ma aha looma jeedo intaasay ka rabaan aqsaamtii dhaartu noqon jirta imaa xad aw manci aw taxqiiqu khabarin ahayd baa alxalif bialaaqna loo isticmaala maqaasida lagu dhaarto xilaha iyo furitaanka saddexdaa maqsud buu noqdaa idan aalaaqu alxalifu bialaaq waa faracun can ilyamiin almaxda ee madaxa bannaanayd saasay u jeedaan wadaadu intaasay ka rabaan wax kale ma ah wayacacu wuxuu dhacayaa alaakharu kii kale alaaqii kale ee mucallaq ahaa ee markaad baxdo iyo markaad haddaad bixi weydo iyo hadduu warku saa noqon waayo ahaa in wujidad haddii la helo sifatuhu ay sifatu lmucallaq markaa unbuu dhacahaya w laba goor baad alow qabanhaya w lakin wuxuu kan damba dhacay waad iska garanaysaane kii hore ciddihiisa haddaysan dhammaanin kii hore ciddihiisa haddaysan dhammaanin ayb asagu markuu afkiisi intaa ka soo baxaba isla markaaba horta waa dhacaya alaaqi mxuu eh, ahaaye mucalaq bilxalif ahaa wuu dhacaya waa la helay wujida alxalifa bialaaq waa la helay horuu ka dhacay ciddaa bilaabatay ciddadii oon dhammaanin gabadha hadday eh, bixi weydo ama ay baxdo ama warkii uu run noqon waayon waxaa dhacaya almucalaqu eh, bilkhuruuji wa cadam alkhuruuji wa cadami ama mxuu ahaaye cadam اlkadib kii lagu xidhay baa dhacahaya haddii laakicdadu ay dhammaatay ma dhacahayed waa lagu kala tagahay lisidqi tacliiqi calayh xiinaidin fayaqacu alqataani bay leeyihin markaasu isagu la helahaya ilan kan isagu mucalaqa eh, eh, tacliiqa maxdiga ah, marka sifada la helo unbaa eh, uu dhici jiray ayb almucalaqu bisharin laa yataxaqaq ilaa biwujuudi almashruud baa la isku oga aan iskaga tagnay walow qaala hadduu yidhaahdo tacliiqii maxdiga asagu ayuu kan u yar yahay idaa alacat الshamsu walow qaala hadduu idaa alacat الshamsu qoraxdu markay soo baxdo mudh soo tidhaahdo aw jaءa اlxujaaju ama dadkii xajka ay ka soo laabtaan fa anti طaaliqun adugu waad furan tahay lam yaqac ma dhacahayo almucallaqu biاlxalifi alaaqii lagu xidhay xalifka dhici maayo hadda waad fahmaysaan farqiga udhexeeya mid wuxuu yidhi maalan suurad horaa kuu soo socoto wuxuu yidhi in xalaftu bialaaqin fa anti aaliqun bu haddaan ku dhaarto furitaankaada waad furan tahay buu markaasu wuxuu yidhi idaa alacat ishams qoraxdu markay soo baxdo aw jaa alxujaaja ama xujaaju ay soo rogmadaan fa anti aaliqun buu hi markay xujaaju soo rogmadaan bay furmi markay qoraxdu soo baxday furmi kaa waa tacliiq maxdi ah maxaa yeelay qorax soo bixeeda madanbaa kale islaantaada furankeeda iyo furan la'aanteeda xafi iyo manci iyo xaqu qabar midna kuma jiro meesha marka ma yaalla xalif bialaaq ee waxaa yaalla uun tacliiq maxdi ah kii hore darsaday macna alxalifna waa ku jiraa macna tacliiq almaxdina waa ku jiraa saa darteed baa loo jamciyey alaaqiisii mucalaqii bilxalif iyo mucalaqi bisharطin ama kan wuxuu noqday keliya tacliiq maxdi uu noqday lanna طuluuca shamsi dan kaama ilaa iska soo boodi ama toban islaan kaa furmeen ama saddexa kaa adag ku taallaa xujaajtuna nin walba saaiisii wakhtiisuu ku xidhan yahay iska soo degi marka waxay adoo la tahay daarta haddaad gashay haddaad ka baxdo ayib kadibna duuulkii iyo khuruujkii lahaa ya maxaa kugu dhacay sheekh hadda waad soo marayseen fasal dhan oo tacliiqu biاlasmaani wاlawqaati wالshuhuuri oo caddo iyo mugdi iyo gudcurba wax lagu xidhay so inaga soo marray baab dhan baa ku soo mara ayib wuxuu rabaa inaad fahamta kan inuusan ku ahayn xalif biطalaaq lanna kuma jiro xadi iyo manci iyo tasdiiq khabar midna kuma jiro waa sifa maxda uluucu shamsi baa lagu xidhay furitaankaadii majiiء xajiij baa lagu xidhay furitaankaadii waa tacliiqu طalaaqin bisharin maxdin ee kuma jiro xali intaa inaad fahantunba kaa rabaa sheekhu lam yaqacid aalaaqu alaaqi ma dhacahayo almucallaqu lagu xidhay bilxalifi dhaarta lianna xalifa meesha ma yaallo xadfina ma yaallo mancina ma yaallo taxqiiqu khabarna ma yaallo saa darteed maxaa dhacahayo un keliya mafhuum mukhaalaa waa ma haduu ku hi kii mucallaq bilxalif ma dhic maxaa dhacay almucallaq bisifa oo ah uluucu shamsi aw majuuc xujaaj eh, ka socodha walow qiila lahu haddii lagu yidhaahdo istikbaaran toyasho la warsanayo aطalaqtaha ma furtay ba la yidhi furba lama dhihin nin baa war meeshan buuq baa ka yeedhahay oo waa idin arkahaya geedkii lagu xaajoon jira ad saako dhan fadhidaad idinka reer hebel waa isku canuftufateene gabadhi miyaad furtay baa la weydiiyey walow qiila lahu haddii lagu yidhahdo istikbaaran iyo xogsi aطalaqtaha ma furtay faqaala wuxuu nacam waan furay faiqraarun bihi biطalaaq alaaq buu irta hadi maxaa la samayn isagaa irtay see la dhahaa waa sariixu iqraar cad weeye ka dhigan inuu yidhi nacam alaqtuha nacam alaqtuhaa waa furay fain qaala hadduu yidhaahdo aradtu alaaqan maadiyan war markaan nacamku lahaa waxaan u jeeday alaaq hore oo dhacay baan ka warramahayy wa raajactu waana soo ceshaday sudiqa biyamiini dhaartiisa logor ku dhaala la dhibaa ku tuunsannahay aطalaqtaha markii la yidhi nacam oo ekistaanta kaa furanta warwar hadda ka hor furitaan hore oon furay oon soo ceshaday baan kaaga warramayay ee wax saa ka dhacay kama hadlayn anugu ayib waad waalan tahay buu guuri sudaqa biyamiini lixtimaali maa yaddaciihi maxaa wuxuu sheegta waa muxtamil nacam buu ihi wax dhowba ma wax dheerba wuu ku dhici karaa waxaan kaaga warramahayay inaan furay imaada dhihin goorbaad furtay ma fadhigii baad ku furtay ayib daa'irku ha noqdo in meeshii hawshii lagu weydiiyey ee wax lagu xidhay ee wax laga fahmay inaad ujeedda ha loo qaato laakiin waxaa weeye lafdigu maadaama u ixtimaalo iraadadiisii iyo niyadiisii baa loo qaban wa in qiila lahu haddii lagu yidhaahdo daalika arrinkaasaa lagu yidhi waa maxay aallaqtaha baa lagu yidhi aallaqtaha baa lagu yidhi iltimaasan ay alaban minhu codsi laga codsanayo liinshaai alaaqi alaaq inuu coriyo maalan adiyo islaam baa isku xumaaday ninbaa intaa kul gabadha waad ku rafaaday adna way ku rafaadayse bal iska fasax maya madaxaygu intuu qoyan yahay laga maqli maayo dalqadaheedii suu kuu riixaya kuwda marka dambe gabadh waa furtay somaha debil waa isku daalley waad furtay soma hadda marka waa maxay xogsi mee waa maxay fur macnaheedu kala duwan yihiin naga dahay hadda waad furtay somaha hawsho buu ku yidhi wain qiila lahu dalik arrinkaasaa lagu yihi ay طalaban minhu liinshaai طalaaqi inuu iltimaasku waa alab minhu faqaala wuxuu hi nacam waan furay buuri fasariixun fii iqaaci alaaqi xaala marka ahadi hadda wey ma aha ikhbaar hadda ila marka hore waa alab buu ahay inshaa buu ahay fasariixun alaaqan weeye muxuu ahaaye fii liqaaci xaalan lianna kelimata nacam way isku caddahay waan furay ilaada fur codsigii iltimaaskii baan furiyo waa jawaabtii alabkaadi huna jawaabti alabkaadii bay ku cadda waa sida uu qaba qawow waqiila waxaa la yidhi kinaayatun weeye lanna nacamtu ma aha min saraaxi alaaq baan leenahay faraaq iyo saraax baan isku ogeyn iyo alaaq nacam maba min alfaadi alaaqba ma ahayn buu leeyay qiilku marka waa kinaaya ha layhado nacamtaasi waa kinaaye ha la weydiiyo niyadiisa wuxuu oga jeedo nacamtaasi la weydiiyo sidaasuu leey lakiin waxaa lagu yidhi codsi baa lagu soo qadimay maxaa tidhi marka nacam baa tidhi war ma furtay gabadhi fur baa nacam baa tihi marka waa sariix nacam yaysan noqonayn min alfaadi talaaq laakiin maxduufkeeda waxay ku tacalluqaysa iyo marka la fiiriyo waa sariixun fi alaaq marka qiilku warkiisu ma sahlano laakiin macnaha kalea ka xoog badan faslun fii anwaacin min aalaaq anwac kaloo alaaqa ku saabsan isaguna fii anwaaci min atacliiqaat cafwan tacliiqyo kale oo isla hawsha aan ku jiro oo ah calaa idaa calaa hadduu ku xidho gabadhii calaa alaaqa weeye hadda alaaqeeda hadduu ku xidho biakli rakiifin kibis cunideeda ama canjeero cunideeda ama rooti waxaad tidhahdaba ama jabaati bashu hadda idinku taqaanaan rakiifku hadda jabaati waan ka dhigno waaya aw rumaanatin ama xabad rumaana cunideed buu ku xidhay fa baqiya waxaa ka soo hadhay rumaanadii lubaabatun in yar baa kas lubaabada asalkeedu waxaa la yihahdaa mxuu ahaa beerka midhaha midhaha beerkiisa ayaa lubaabada la yidhaahdaa ama nuxurka iyo dhuqda hoose ee mxuu ahaa usha oo kale iyo quwaaxa ma aragtee marka la cunahayo qaybta gudahaas maxaa la dhihi jiray soo un ma ahayn ayib kaasaa lubaasaise la yidhaahdaa <clears throat> ayib marka lubaabatun baa ka soo hadhay wadaadiho ayagu mxuu aha sheekh maxamed cali lubaabad waxay dhihi jireen inta duuban marduuf duuban wax yar sa laskugu laaban jira waa aragteeno waa laisku warqabtaa ayb qaybqayb baa laiskugu jebiya laakiin suuragal maa luba in qaabka loo fasiro aw xabatun xabadaa rumaanada u celi raqiifkii rootoga asagu ma yeesho xabade waxaad tidhaahdaa rumaanadii ayaa waxaa ka soo hadhay jab jab ka soo hadhay muhiimaddu waa maxay cinda shaaficiya waxay leeyihiin haddii lagu xidhay furitaankaadii biakli rakiifin aw biakli rumaanatin aan kala qaadno wuxuun kibis la odhan kara hadday soo hadho ama rumaan la odhan kara soo hadho alaaqii waa dhachaya ayib eh, caafa alaaqii dhici maayaan rabaa ma dhacahayo haddii laakiin futaad burbur yani kibis meesha lagu cunrooti waa aragteen jajabaa daata yar qallabsan xooguu qumuday xooguu eh, gubatay waxbaa daadaata eh, khudaartina laf iyo in yaroo kaa dhacday lawaayi maayo waxaa yarkaas ku macno ma laha oo waa akli kaamil ah akli kaamiloo dalaaqa waa dhacaaya haddii laakiin wax kibis la odhan karo oo magac lagu xidhi karo uu soo horo dalaaqi ma dhicin lanna akli baan hirgelin aan ka soconno callaqa idaa aclaqa biakli rakiifin aw rumaanatin fabaqiya lubaabatun uu soo hara beer baa soo hara ama nuxur yar aw xabatun xabad baa soo hara lam yaqaci alaaqu xaqii ahaan lama helin wixii lagu xidhay mucallaqu calayhigii baan la helin marka dalaaqaasi ma dhicin aan ka socono walow akala hadday cunaan ninkii iyo tamran timir bay cuneen wa khalaطa nawaahumaa laftii timireedkii bay isku dardareen timir bay meesha u taallay laftii marka saxan meeshanay ku gurahayeen ama dhulkaasay iskaga daadinayeen faqaala wuxuu yidhi wadaadkiiba xanaaqisho waa lays afdhaaf in lam tumayizii haddaadan soocin buuri nawaaki lafahaadi min nawaaya lafahygii baa kuu qadanahaad lafahaadi haddaadan lafahayga ka soocin fa anti aaliqu waad furan tahay buui oo laftimirada isdhex gashay yaa kala sooci kara ninkii raafgaabee masga la siiyey intii lamarto sooray baa masga la siiyey cambuulla soo koray korongar baa la siiyey baa le in yaroo iidaan ah subag yar baa saha loo ursiiyey fudhaalkii buu geliyey cambuuladii koronkartii hoosood buu ka waayay mid walbana xunbaa ka dhalaalahayay masagedii wuxuu aabbo yaa kuu qabto kuu marmariyey buui hadda wuu la yaabay masage subag lagu daray cambuula ama koran koran soo lama rabin marka fudhaalka la geliy salkeeda weelka xeedhada salkeeda in wuxuu dufada loogu tago waxba uu ka waayey wuxuu marka cambuuladayda aabbo yaa kuu qabto kuu marmariyey buu dufanka marka hadda waxaa weeye yaaba hadda kala sooci kara lafatimireed isdhex galay waa imtixaane gabadha marka waxay noqotay gabadh luqada taqaana ama eh, mxuu ahay xakiimo oo falsan oo hadda haweenku garaad iyo garashame ahe waxay jiri yaadan furmine reerkausan dumine bal xaajo ugu weeye taban ooga bax fa jacala waxay yeeshay kula nawaatin laf walba waxtaha geligeed bay gooni u dhigtay lafihii meesha ku jiray mid walba intay qabatay meel dhigtay laf laf maysan raacinin saalo walba meel bay dhigtay lam yaqaci alaaqu alaaqaa dhici maayo maxaa yeele way ka socday lafaa iyada ay cuntay iyo tiisi laf laf haysatay miyaa jirta tan halkan taagan iyo tan ama laba iyadu leed ha noqdeen ama laba kiisa ha noqdeen ama isdhaaf noqdeen laf laf ku dheehan oo ku milan ariga way kala socday gabadhu saxma tamise maa lam yaqaci alaaqu waa lixusuuli tamyiizi luqatan iska ogow laa curfan curfi ahaan hadda ma aysan kala soocino curfigu haddaan ku dhaho lafahayga haddaadan lafahayda ka soocin waad furanta waxaan u jeedaa inta anugu aan cuna haddaadan gooni u dhigin inta adugu aad cuntaan aad gooni u dhigin waad furanta curfigu saasuu laakiin hadda gabadhu waxay ku dhegtay luqadu waxay keenayso bay ku dhegtay ilaa an yaqsida inuu u jeedaba mooyaan tacyiinan bardhabid ay tacyiinan linuwaahu min nawaaha hadduu u jeedo waa inaad ka socdo aniga laftaydi laftaadi oo tada tanna iska leh tanna waa taydii aad dhahdaba mooye sa hadduu u jeedo alaaqi u dhachaya leanna waa maxay waa alaaq aan la hirgelin karin hee wixii lagu xidhay lama hirgelin marka waa horu ka dhacaya qiil baa jira madhabkan odhanaya alaaqaa gebiahaan ma dhacayo leanna waa tacliiqu alaaqin bilmustaxiil tacliiqu alaaqin bilmustaxiil weeyo ma dhacahayo qiil odhan hayaa badanna ay rajaxaan shaaficiyada ka mida iskaga socon marka hadduu ujeedo eh, tacyiin oo ah kaygiina sheeg aan cunay kaadina sheeg u jeedo ma kala sooci kartee mar hadii kala soocidi la waayeyna dalaaqi waa dhacay ayb walow kaana bifamiha tu ka daran buu sii wadaa walow afkeeda hadduu timir ay ku jirtay facallaqa alaaqa alaaq wuxuu ku xidhay bibalcihaa liqideedii uma biramya inay soo tufto uma bimsaaka afka ay ku hayso wuxuu uhi timirtaa haddaad laqdo aada afka ku hayso waad furan tahay buur haddaad soo tuftona waad furan tahay buur haddaad afka ku sii haysana waad furan tahay buur waa imtixaana mogtahay ayib xabad timiro gabadhu ruugaysa bu haddaad laqdo oo lunjiso waad furanta haddaad tufoo tidhahda kulligeedna waad furanta ad aggey geysaa waa imtixaane ayb oo nink un tubaakada afkaa gelin laydhi markuu geliy meesha kutufeed baa la rabaa qolyasho weliba tubaakaba aan baashan aad u necab yaa arkay mintuu kala qadbishintii sii gelina warkadda warkadda wuu geliyey akuladu meeshaad ku tufi lahayd baa la rabaa marka wuxuu ku qasbana inuu laqoon tubaakadii dhacaankeedii ayadii marka dambe kii dhammaatay uu dhunjiyeba haddii kale kaxabad baa ka dusays marka waa mushkilo mushkilo wey mushkilo gabadhi marka maxay samaysay fabaadarad waxay u degdegtay maca faraaqi hadalkii markuu dhammeeyey waxay u degdegtay biakli bacdin wa ramyi bacdin lam yaqac alaaq faqiihad wey markaas timirta qayb way laqday ayib qaybna way tuftay qaybna afkii ku reebatay day doonto idan xabad timir oo dhan ma aysan lain oo balci lama helin xabad dhan ma aysan tufin oo timir la tufin lama helin xabad dhan maoda haysato in yar bay goosku ka haysa oo jab ah marka hawshiiso dhan way kala turturtay haddii lagu xujeyey moogta xuja looga baxay fabaadarad waxay u degdegtay maca faraaqihi faraaqihi min tacliiqi alaaq weeye hadda ayib biakli bacdin badh cunidii wa ramyi bacdin lam yaqaci alaaqu alaaqa ma dhachayo lianna akla waramya اlbacdi ma aha ramya اlkulli walaa akla اlkulli ma aha isaguna ma lahayn ma dhihin qayb hadaad laqda ma dhihin cuula timirtaas aad af ku hayso marka halkaas falam ma dhicin weeye mucallaqu calayhigii lama helin shardigii lama helin saasayse ku furmin meesha fabaadarad waa ixtiraaz haday in yar ay la daahdo yaqacu alaaq alaaqu waa dhacaya in lam tubaadir laxadatan waqaca alaaqu marka marka inay dad saa fabaadara saasuu ku yidhi fabaadarad ayib mhm mhm way haysa maaa jus ba haysaaye qayb qayb hadday turto qayb sooma hayso qayb ganta qayb bay soo reebtay dhib ma laha mar hadday qayb turto maxay reebtay ah, qaybna way reebtay wax laga hadlaayo way kuu jirtaa meesha ayib waa tahay lam yaqac iطalaq aa ka socon walow itahamaha hadduu ku tuhma gabadhi bisariqatin xatooyu ku tuhmay xoola ka qaadday islaam masayrsan ba oad iga jibjibtay fa qaala wuxuu yidhi markii lays afdhaafay in lam tusdiqiinii haddaadan sheegin buu ihi fa waad furanta faqaala waxay tidhi saraqtu waan xaday maa saraqtu mana xadin bay tihi lam tuallaq la furi maayo nafyi ibaat bay la timid salbiga iijaab labadaa ixtimaale ay sheegtay mid unba runa soo maa run bay u sheegtay marka wadaadkii laakiin runtii ma bardhowno waxay tidhi waan xaday mana xadin gabadha ama waa saariqo ama saariqa ma aha labadiina way ku dhawaaqday wadaado adigu runtii beenti kala sooco weeye waxaan iskugu kaa dhiibey run iyo been isku milan adu kala soco marka anu inaan furmin maa rabaa wey gabawsh ayb maadu waa naafiyu saraqtu maa saraqtu waxaan xaday baan xaday ma aha ee waa waan xaday maa saraqtu mana xadin wey lam tuطallaq la furi maayo liannaha waa saadiqatun fii axad اlkalaamayn labada jumlo midda naafiyada iyo midda mubitada mid un gabadhu run ku sheegaysa salbiga iijaabka mid un run ku sheegaysa marka way u run sheegtay in lam buu yidhi soo lam tusdiqiinii hadduu yidhi sidqi gabadha waa laga helay ma dhihin waa inaad run barax tiran ii sheegto oodan wax ku labay muusa dhiira ma ogtahay ayib jinsu sidqi ma la helay maca salaama walow qaala hadduu yidhaahdo in lam tukhbiriinii haddaadan ii sheegin bicadadi haadihi اrumaanati qabla kasira intaanan jebinin ka waa dhib weeye baal xabad rumaanoo weynoo meeshan saa loo hayo buu ininyaheeda iyo beerkeeda midhaha gudaha ku jira intuu ya haddaadan sheegin waad furan tahaybu intaanan jebinin rumaanadu marka la jebiyo ee hilibkeeda lagala baxa lafaheeda iyo midhaheeda iyo beerkeeda la arkaa bahal duduuban waa adoo lagu yihi qarahan inta iniina ku jirta haddaadan sheegin waad furanta madaa sheegi kara waa imtixaan falkhalaasu samatabaxu waxaa weye gabadha ay ku samatabaxaysa ku baxsan karto in lam tukhbiriinii bicadadi xabdi hadi rumaanati qabla kasri intaan la jabinin fal khalaasu waxaa weeye waa dhaardumaysi an tadkura inay sheegto cadadan bay sheegi cadadku shardi maaha waaxid bay ka bilowdo waaxid laba suura u bannaan inay ay kabiay ka bilowdo cadad ay is marnaba waxa meesha ku jira kama yaraanayo oy tirahdo rumaanadu markay u yara tahay konton ku jirta ama boqol iyo ka badan midhaa yaa saa looga daadiya waa aragteen marka ama midho yaryar waxay leedahay sida kan muxuuha babayg oo kale ah bay leedahay marka waxay dhihi maalan labaatan baa ku jirta soddon baa ku jirta konton lixdan boqol laba boqol shan boqol kun bay dhihi marka cadadku iraa ee sheegtay ilaa kii u badnaa wax lamid a dhexdiisunba ku soo urursan haddii iyadoo ka bilowday labaatan an boqol la gaadhsiisa ay laba boqol ka soo daataan meeshii gabadhi may furmaysa lanna ma furmaysa lanna way ku habsatay laba boqol waa la helay taas waa inaad ka bilowdo cadad yar aad ka bilowdo oo laakiin waxa meesha ku jira usan marnaba usan ka marna waxaa wey inaad waaxid baad ka bilaabi waxaad waxaa ku jira kow laba waa tirinba kow ilaa kun baad oo hoos baad ka soo bilaabi ayib labadaaba waad ku baxsan karta falkhalaasu waxaa weeye an tadkura inay sheegto gabadho cadadan tiray sheegi cadadkaasoo yuclamu la og yahay annahaa rumaanadu laa tanqusu canhu marnaba inan ka yaraanayn curfigu waa la yaqaanaabaashan waxa ka soo daatay midhihiis haddaad isku tiraada babaygu waxaa ku jira laba xabaa ku jirta de waa fashilanta waad laba xab maxay tahay baa saxan dhan baa laga buuxiyahay cadad marka waxay sheegaysaa curfan laa tanqusu canhu uma intaa kadib taziidu waaxidan waaxidan bay wadi way wadi tirid halkii maa cadad yuclamu la og yahay annahaa rumaanada ama tirada loo baahna laa taziidu calayhinaysan ka badanayn marka yaan ku dhaafin wey aqalkana kiu yarabaad ka soo qaban xagga badnaanshana waxaad gaadhsiin tirada meelaad is leedahay si walba baashan feedhaheeda loogu kiiso oo looga buuxiyo ininyo iyo midho marnaba intaa gaadhi maysaad gaadhsiinaysa marka gabadhii waxay u sheegtay ninkii he cadadkii bay u sheegtay laakiin waa fii jumlat اlmacduud buu ku dhex jiraa waa tii haddaad soo marteen ahayd saraqti maa saraqtu de tii haddaad soo martay runta waxay ku dhex jirtay labada eray mid ka mida ah. sheekhu wuxuu uhi wasuurataani labada suuraba asuura min asariqa warumaana labada suura toore ee walow itaama bisariqatin weeye midood middaas saraqtu maa saraqtu iyo tan haddaad haysaanay rumaanada wasuurataani labada suuradoodba labada masalaba fii man duul bay wax ka tari oo dalaaqa kaga badbaadi lam yaqsid aan ujeedan tacriifan bardhabid ay tacyiinan tacriifkuna waa tacyiin buu ujeeda sheekh markaan ku idhi haddaadan ii run sheegin waad furan tahay gabadhii kugu tunsan lacag iga qaata haddaan u jeedo dhihin waan xaday ama ma xadin oo run aad u jeedo siyaasadda aad saraqtu maa saraqtu ma soconayso wey waad furmaysa run cayiman baan kaa rabay run baltan ku jira ma rabin tanna waxaantaan kuhi maalan waa inaad sheegto ma boqol baa ku jirta mise kun baa ku jirta berdhow ma raba aniga waan kuu tirinhayaa laba xer dhexdood baan ku gashanaya hawsha ma ah hadduu tacyiinkaa ujeeday waana sida curfigu yahay hadda wuxuu ka hadlay wadaadku waa min xayu nafum lugawi amaa ninka saasoo kale dalaaqa ku xidhay wuxuu u rabaa cadad mucayana ee ma rabo hawl isku xaggii xagga laga goynayo taasaad ku badbaadi khalaasku wuxuu imanayaa wasuuratani fi اlkhalaas samatabuxu labada masalaba sariqada iyo rumaanadu waa fii man lam yaqsid tacriifan ay tacyiinan fain qasada tacyiina waqaca alaq ayib aan ka socono walow qaala lialaain saddexuu qaba ku yidhi ma lam tuhbiriinii cafwan ma lam tukhbirnii midaan ii sheegin buuhi bicadadi rakacaati faraa'id اlyowm wاlleyla salaadaha faradkii habeen iyo maalin gala ninkaan ii sheegin ragcadahooda ii sheegin midaan ii sheegin bui way furan tahay bui ma lam tuhbirnii midaan ii sheegin bicadadi rakacaati faraa'id اlyowm wاleyl fahiya aaliqun buui waana saddexdoodiiba saddexdoodiiba faqaalada waaxida midba waxay tidhi sabc cashar ragca weybay salaaduhu an waa toddobiyo toban waa runteeda ruuxa muqiimka ee xadarka ah ile salaadaha aynu tukanno waa saddex min afaroo labayo toban ah maqhrib oo saddexa ku dar shan iyo toban fajiroo laba ah ku qabo meeqo wey toddobiyo toban taa way ku habsanta labadi kale malagood galay wra waxay tihi a wayy tii amsata cashar ragca wayy tihi taana maxay ka goysay laba ragcadood jumcaha duhur bay ka goysay labo toddobiyo toban laba ka go haddee han iyo toban bay ku habsatay maaa jir maxay tihi salaadaha casarka iyo maqhribka iyo cishaha iyo salaada fajr iyo jumcadan ujeeda bay tiri xaggee la maray shan iyo toban bay ku habsatay iyaduna tii tii kalaa furantaan u malay ayb ay yowma jumcatin bay u jeedaan meelkan jumca in dahur lagu badayay lala ragcod baa go-ahaya aaliatun waxay tiri waqaala aaliatun tii saddexaadna baxsato waxay tiri ixdaa casharata wey koo iyo toban ragcadood weytay salaadaha habeenka iyo maalinka gale waajibkaa ay limusaafirin bay u jeedtaa waxay tiri ruuxa musaafirkaee socda socda koo iyo toban ragcood baa laga rabaa maasabba adu maada dhihin salaadaha habeen iyo maalin gala ruuxa muqiimka maada dhihin bay leedahay musaafir iyo muqiimba waad shee meeshu ku jir hadalkaada itlaaqiisa ninka marka musaafirka koo iyo toban la wey ti maxay u furaysaa waxwaalan baa tahay lam yaqaci alaaqu waa runteed baxsata eedna eedna baxsata ayb maxaa yeelay meeshii ay ka imanaysaa labiyo toban ragcadood oo cisho iyo casar iyo duhur labiyo toban ka imanay maxaa ka soo harhaaya lix ragcadood keliya ka soo hadhaysa saddex mahriba ku dar waa sagaal laba fajara u gee koo iyo tobankiibaad gabadhu ku habsatay <laughs> waxo dhan baan kusoo wadnay baltane wax dhici karo nawaadir baynu kusoo soconay sheekhutarog maxaaba soo socda baryahan oo dhanba <coughs> keliya waxaad kaga muxuu ahaaye keliya aad ku qaydaa keliya waa hadduusan u qasin suurana laftirkeedu tacyiin saasay wadaaduhu shuraaxda raacinaya fain qasada tacyiinan lam yatakhallasna bidalika ayib suura naadira wey hadda marka ruux la weydiiyo salaadaha waajibkae ilaahay ummadda ku leeyahay waa imsa ruux marka la yidhahdo dadkan degan umbaa loo jeeda ninna musaafir aadi maayo ayib in markaa arday la imtixaanaya mooye curfigeedha iyo caqligeeda ka socno walow qaala hadduu yidhaahdo hawl kaluu bilaabay anti aaliqun waad furan tahay buu ihi gabadh yahay ilaa xiinin aw zamaanin aw bacda xiinin ulliqad waxay ku furmaysaa bimudiyi laxdatin wax walboo dhici kara ama suuragala ama bini aadan ka iman kara ayuu sheekhu ka hadlaya inaad muxuun ka ogaato wuxuu idhi anti aaliqun buu idhi ilaa xiin ilaa hunaa wamacnaa bacda iska ilaali hadda anti aaliqun buu idhi ilaa ay bacda xiinin wakti dabadii xiinku marka sikinku ku dhacaya ilbiriqsibu ku dhacahaya ayb aw zamaani ama zaman dabadii baad furan tahay aw bacda xiinin wakhti dabadii baad furan tahay buur ulliqad way furmi gabadhaa bimudiyi laxdatin ilbiriqsi tegidii lianna laxdadaasi waa xiin waa waqti waa zaman waa siday dee usuuliintu jireen inqiraad اlcasri shardi ma aha fii sixat اlijmac casri looma joogo qarni looma jeedo bilow maalmo saacada hadda anagoo ijmacnumasa isku raacnay hadda ka gasho oo aad kacdood intaad soo noqo war hawsha hadda aan ku ijmacnay waa ila khaldanta waxaan leenahay kir iuf baa lagu yidhi xoogaa dhegaysan mayno ijmaaci waa guntamay laxda mucayana waa haddada qabto weeye inqiraad اlcasr inuu shardi yahay hadaad qabto inuu shardi yahay inuu shardi aan cafw in shardi aan hadaad qabto markaas macna ma laha fadhiga aan ku ijmaacnay wixii ka dambeeya dhan ijmacaa ma dumin karo lanna inqiraad alcasri waxaad qabto inuusan shardi ahayn fii kulli laxdatin wa fii kulli waqtin guntami karo ijmac marka casriga ay sheegayaan ma aha uun casrigii qarniga ah waxay oga jeedaan fii waqti min alawqaat walow saaca baa allah ka dhigay tanna waa lamid aynu ka soconno wuxuu walow callaqa hadduu ku xidho alaaqi biru'yati zaydin hebel hadaad zayd haddaad aragta waad furan aw lamsihi zayd haddaad taabato wiilkooban ka shikiya baryahan ad ku jijiidayse haddaad taabato gan taabato waad furan tahay bu waqadfii aflagaadaabaa lagaa kari iyo xid iyo xigalaha baabi'isa haddaad mardam wax ka sheegto ood qadafto waad furan tanaawalahu eraygaa wuxuu xambaaranayaa zayd xaya wa mayitan hadduu dhintay hadduu nool yahayba zaydoo meydoo yaalla hadday aragto way furanta isagoo meydoo yaalla haday taabato way furanta isagoo meydoo yaalla hadday caydo ama aflagaadiso way furanta ila waxaa layii biru'yati zaydin meydkana waa zayd kan isagoo noolla waa zayd hadday taabata isagoo nool iyo isagoo mootanba waa zayd hadday tanaawalahu ay tanaawala alafdu hu zayd weeye xaya wamayita <coughs> ayb ya <laughs> mida hore ee xiinka iyo zamanka iyo bacdada aan ku xidhnay aayado qur'aan usoo qaadano fa subxaan allahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun waa maxay xiliyii baa iin laga cabiray hal ataa cala linsaani xiinu min adahri ayb marka xiinku intuu doonu noqdaa wey iyo zamanku bikhilaafi darbihi hadduu dalaaqa ku xidho garaacidiisa lafdigaasi ma soo gelayo weeyo xaala mawtihi matalan wuxuu yidhi heblaay haddaad zayd garaacdo ninka zayd la hadaad ul ku dhufatood garaacdo waad furan tahay asagoo nool hadday garaacdo way furmaysaa laakiin asagoo meyda hadday garaacdo ma furmayso leanna darbigu waxaa looga jeedo waa inuu ruuxa laxawiyo xanuujiyo meyd la garaacaynahe ma xanuunsado marka xaqiiqu darbiba lama helin weeyo marka wuxuu ictibaariyey curfiga iyo waaqica jira ee ma ictibaarinin lafdiga ma fiirinin bikhilaafi darbihi ay bikhilaafi tacliiqi اطalaaqi bidarbi zaydin falaa yaqacu goorma idaa duriba mayitan isagoo meyda ah haddii la garaco ma dhachayo weeye ama bikhilaafi darbihi falaa yatanaawalu ila alxaya saa doonta adugu qadar darbi haddii lagu xidho ka nool garaacidiisuunbaa meesha soo geli mooy kii meesha soo geli maayo lann waxaan leenahay waa hadda waxaa la fiiriyey maqsuudka oo qaacidadii usuulka dhihi jira maasiiqa limacnan laa yakuunu xujatan fii hayrihi wey markuu lahaa wiilka haddaad garaacdo waad furanta wuxuu u jeeday wiilka inaadan dhibaataynin oodan laxabinin oo laf iyo ludba ada dhib u geysnin buu ujeeday laakiin mayd dhintay haddii la tontoomay haddii laga xanuuna ma jiro xurmadiisunbay meel kaga dhacda walmayitu laa yaxusu bidarbi wey taa xurmuu leeyahay wakasru cadmi اmayita kakasri xayan waa baab kale laakiin hadda darbigu mayt ma xanuujinaya hadda banaanka yaala ayb walow khaaabatu ka soconna hadday kula hadasho bimakruuhin islaan af dheer bay carab dheer oo khariban bay ahayd markaasay wadaadku igaadisayba walow khaaabatu hadday kula hadasho bimakruuhin shay la koodo aflagaadu kayaa safiihu bay tidhi safiihu madaderkiiow doodnaar isla socdaa tahay jiri meel uu ka socdo baa garan yaa khasiisu kii liitay bay tiri khasiis qashin baa tahay bay tihi iyo sakhajaari waxay ku turtay fa qaala wuxuu yidhi in kuntu eh, in kuntu haddaanay kadaaki baa ana ii dhigan kadaalikina waa bacdu nusq baa qorahaya in kuntu haddaan ahay kadaaki saad sheegta haddaan ahay safiih haddaan ahay khasiis ahay fa anta taaliqun waad furan tahay bu <clears throat> waad fiirinaysaa in araada hadduu u jeedo mukaafa'a inuu ku abaalmariyo biismaaci maa takrah waxay kohonaysa maqashiintii ulliqad waa la furahaya hadduu markuu ereygaa yidhi anti aaliqun uu yidhi may in kunti kadaaki fa anti aaliqun makura hadduu ujeeda saad ii xanuujisay baan kuu xanuujinaya oo mar haddaad lagaadaysa adna wax wadnahu kugaa iga sug oo waa ka alaaq way furmaysaa ulliqad in araada mukaafa'ataha bismaaci maa takrahu min aalaaq weyahad oo alaaq wey koone ulliqad waa la furi wain lam yakun yuusan jirinba safahun xaqiiqatan ninku nin xakiim ah oo rashiid ah oo caaqil ah oo geedka hadal ah oo beeldaajiya ah haba noqdo aduu doono ayib safahabayaysan jirin oo safaha haddaysan jirin shardigii baa baxay baa dhihi lahay wuxuu ku leey waa u jeeday inuu qaniyaday ku dhufatay mid labada ku dhufto oo ah dhalaaqi marka wuxuu u qastay iiqaac alaaqi oo wuquuca buu marka cadamu safaahati oo wujuuda marka la eegi maayo ujeeda taasi waa suuradii hore aw araada wuxuu u jeeda altacliiqa inuu ku xidho alaaqeedii biwujuudi اsafaahati fiihi uctibarda waa halextig gelinayaa asifatu tilmaanta oo wujuud safaaha isagaa la firin ninku khasiis ma yahay mise oo waa kariim mise waa safiih mise waa ninku raashid xaliima wey haddii uu raashid iyo xaliima uu yahay mxuu ahaayey kariim uu yaho laim ahayn ma furmayso ayib hadduu yahayna way furmi ayib aw araada wuxuu u jeeday atacliiqu u jeeday oo ma jeeda mukaafaata biismaaci ma takon min aalaaq uctibirad waxaa la tixgelinayaa asifatu qiyaasan calaa saair tacliiqaat qiyaasan calaa saa'iri atacliiqaat wakada waxaa la mida in lam yaqsid hadduusan u qasdin laa mukaafaatan walaa tacliiqanba ila laba suura kuu sheegay tacliiq inuu qasday inuu mukaafaa u qastay hadduu iska ilaaqayba oo uu yidhi in kuntu kadaaki saa haddaan ahay fa anta taaliqun buuri tacliiqna ooma jeedo abaalmarin iyo furkeeda muxuu ahaay carmakushbidna ooma jeedo maxaan leenahay adna wakada waxaa lama in lam yaqsid mukaafaatan walaa tacliiqan fi lasaxi sidoo kale asna nadan liwacd lcudf maxaan leenahay maxaan ka soo qaadayna waxaa alla tixgelinaya alaaqi waa waa dhacahaya waa dhacahaya waa asaxu kaa hor asagu uctubirat isifatu bilaa khilaafin hunaa kada wuxuu ku gelaya khilaaf maxaa waxaan leenahay almarciyu ay wadaaddaho dhan ba sheegayaan almarciyu fii baabi tacliiqaat alwadcu luqawi wey marka tacliiqaadka tacliiqu alaaqi bisifatin aw bishartin waxaa la unfiirinaysaa madulu lafdi lafdiga dilaaladiisa luqatan wadcun baad fiirin ayb marka halkaasaa lagu xidhi allaahuma curfiga lama eegay curfiga lama eegay ila ida kaana alcurfu qawiya muطaridan sida ku iman doonta fi kitaab اlayman aan ku gaari doono insha allahu tacala kitaab اlaymaan alaymaan iyo aqsaamtu iyo dhaaruhu waa mabniyatu cala acraaf laa cala alawdac اlugawiy ama huna tacliiqu اطalaq wuxuu ku xidhan yahay bidalaat اlalfaad bilwadci اlugawi alimaam الnawowi wakadalika raafic waxay isku dayeen marka safaahadii inay hadda bal fasiraan wاsafahu safhuna waxaa weeye munaafin iطlaaqa tasarufi waa wasfi diidaya gacan furaanshaha wa huwa maa yuujibu اlxajra waynu soo maray waana ra'yi daciif ah sheekhu wuxuu aaday oo fasirahayaa asafaha cinda alfuqahaa buu aaday ama asafaha cinda alcawaami washacab saaba ma aha ayib way ka duwan tahay safiihu ninka maanka yar ama xoogow degdega ama muxuu ahaayey aan kaadsanin ama yar fudud wa safiih bay iska leeyihiin somalia aduu ninka u caqli badan habaa in yaroo fudeed ay kaa dareemaan oo bagbagnimo ah waxay ku leeyihiin safiih baata marka safaahada filcurfi oo haweenayda iyo wadaadkuba ay isla fahmayaan iyo tan uu fasiraya nawi raafici fasira waa laba kala baab curfiga khaaska ah cinda alfuqaa ku fasiray safaahadii ee ma aha tii kale waa wafi munaafin diidahay oo baabinaya ilaaqa tasarufi fi lmaali wa naxwihi wlkhasiisu khasiiska buu fasirahaya khasiisku qiila waxaa la yidhi waa man baca diinahu bidunyah waa curfigii zuhaadda iyo sharciga iyo suluukiyiintii iyo maxaa weeye iila waxaa la man baca diinahu bidunyah waa ninka diintiisa ku gatay adduunyo bimacnaa adduunyadiisii buu ilaashano idaasoo ku nafbixi waqti ku bixino hadhiyo habeen u kallihi oo salaadiisii soonkiisii xajkiisii cibaadadiisii qur-aan akhriskiisii alla ka cabsigiisii wixii oo dhanba waa baylihiyey wixii alla loogu dhowaan lao dhanba waa baylihiyey adduunyadana waa u soo jeedaa waa xariif indheergarada xagga adduunyada diinna eber buu ka yahay kaas wey jamaaca min alfuqaha wa min asxab alwujuh waxay dhahdeen wa akhasu lakhisaaina kan waa khasiis akhasu alakhisaa baa jiray dheheen akhasu اlakhisaa waa mahay nin liita ka ugu liita waxaa weeye dhamman baaca diinahu bidunya hayrihi man baaca diinahu bidunyaa hayrihi waa ninka diintiisi gatay oo khasaariye oo ku ciyaaray asagoo ree hebel adduunyadooda difaacahaya ilaalinaya magac nin kale ku war xataa adugu baltaada oon ilaasho ma jirto waa qowsaar adduunya dad kale adduunyo kale qowsaarnimadkeedii ilaalinteeda wuxuu ku gatay diintiisii iimaankiisii caqiidadiisi wax adduunka maanta yaalla in badanoo ka mida weeye aan ka socon ayb waa baab kitaab alwasaaya miyay ahayd mase kitaab muxuu ahaa alwaqf min mukhtasar abi shujaac markuu sharxayo wadaadkii taqideyn alxisni wuxuu ihi uu dardaarmo nin baa dardaarm wuxuu u dardaarmay ulidkaiga akhri waxaan u dardaarmay ilaa ajhal الnaas midka u jaahilsan dadka ha la siiyo shaaficiyada badan waxay dhh in badanoo ka mida ah, waa maxay waa culummada boqorada u qilbixiya fuqahaa salaaiin qolyaa maarata u totoosiya siisi aftaaxa siisi hawsha u hagaajiya kuwaas way yidhaahdeen asaga taqidil xis nimanka suufida aad u kacsanay wuxuu yidhi waa qolyaha siyaaraysta qolyaha siyaaraysta wareega maarata raamayse saalimoga wata ee ee saaka aigu dareeri maaye murjinka horqotamiya nimankaa weyday ayb qole waay dhn or ka daaye meh ajhal naas waxa waa raafiday dheheen raafidada wey ayb maxaa yeelay nabiga xertiisi iyo ummadda dadka u wanaagsanaabay caayahayaan oy ku xadgudbahayaan dadkii jacaylkoodii iyo xidhinta alle loogu dhowaanhayey bay ku xadgudubkooda alla ugu dhowaanayaan marka ajhal naas waa kuwa wadaad ursaa ajaz waxay u yihiin haa'ib fii sirdaab oon la ogeyn bayba sugahayaanba muntadar waxbaan sugaynaa cali baa cirka jiroo soo degay wuu unkaday waxaaso dhan waa hawlihiisii kuwaas weeye adlo isku baaba nin walba meel buu la aaday wayushbi waxaa waxay u egtahay bawshu an yuqaala in la yidhaahdo khasiiskan marka la fasirahayo huwa khasiisku waxaa waye man yatacaaطaa ninka ku dhaqma ku aqdaanta hayra laa'iqin bihi waxaan u cunamin oo isaga qabanin buklan gacan adaygi darteed ayb nin maal qabeen war nin miskiina meeshan yaalle bal isku soo dardara boqol shan buu kugu soo tuuraayo waa milyan dheer ma qabataa ayb maqaaxyaha yare jungalka ee xirta iyo masaakiintu ay wax ka cunaan baa asagoo ku jiro ruugahay unba la arki jiidahaya maharage iyo balaayo kale jiidahay nin weynoo odaya sheekh caruur dhexbooda bardoodayba yani waa man yatacaaطىa hayra laa'iqin bihi bukhlan qaطuucnimia gacan adayga darteed bukhlan waa qayd ixtiraaza ee waaa log haddii tawaaducan wa zuhdan wa cibaadatan aad jeedo xilliga abaaruhu dhaceenka sayidina cumar kibis qalalan iyo intii kululeeyo oo iyo wax ku cuni jiray macasar iyo saliid caadi ah iyo muslimiintana hilib iyo beer bu ka geela u gowrac waranka ula biyaha u daldal dhowr kun oo riti iyo intuu raashin ka buuxiy u madiine ka raray ilaa shaam ilaa waagi dambe la sheegay ritigii ka dhaqaaqay baqhdaad madaxiisi hore markuu jooga dimishqo agteeda yaa ritiga u dambeeya baqdaad laga sii arkaysa socodkiisa fayl u geliyey colonyo markuu u gurmanaya muslimiintu waaga baabay camal ramaad sanadka sideed tobnaa hijrada ruuxu hadduu waxaan oga tegay zuhdan iyo tawaaducan khasiis ma ah laakiin waxaan ka hadlaynaa bakhaylnimo iyo qatuucnimo hadduu ay tahay wallahu aclam intaan